shardin walaa shaadin shardi male lagu dhihi maayo facula markay ay tahay saxiixay ku imaanaya yafculu markay tahay muctalulfa ay ku maye wax shardiba male dhammaan facula waxay ku imaaneen yafculu bilaa shardin walaa shaadin wax ka shaadoobayna male oo lagu leeyahay ficilkaanuu faculaah oo asalka ay ahayd inuu ku yimaado yafculu kuma imaano waa shaadoobo kanuu ku yimid laguma lah marka war facula waaba iska yari soo maha waa nagi niri liqurbi dikrihi waliqilati kalaami warkiisba waa intaas miaalladii un baa noo haray khalaas qaacidda waa dhammaatay facula qaacido faculaad intaasay ku dhammaatay waxaa leedahay facula mudaariceedu wuxuu ku imaanaa calaa yafculu bilaa shardin walaa shaadin saasaad leedahay miaaladii marka sharufa yashrufu dharufa yadrufu xasuna yaxsunu qabuxa yaqbuxu haddee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 axaduma fi اlaakhari bishardi sukuuni اlأwali wataxaru haani fasaara yalubbu haya soo qaada muctalkii saddex keliyuu lahaayeen waa du'a yow du'u yamuna yey munu haye ajwafkiisii soo qaado daala yaduulu asluhu yadwulu markaasa maxaa la yidhi qaacidadaana ku dhacday yadwulu wowdu waa xarfu cila xarakana saaran da'da ka horeydana waa xaraf صaxiixa sukuuna saaran qaacidadu waxay tahay idaa taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilaa saakin صaxiix khalaas fasaara yaduulu hayua yahyu waxa yidhaahda ibnu jini abulfatx ibnu jini wuxuu leeyaha ma la iclaalinayo sidaa loo dayna yahyu sideedaa loo dayna saasuu leeyahy yahyu hayua laftirkeeda la ilaalila hadii la ilaalayo hayua fiiri hayua soo taxaraka xarf cilat wan fatx maa qabla lama dhih haa lama dhih haa lama dhihina hayua la iska yidhi sideeda u daa marka haye naaqiskii facula saruwa yas yasru asluhu yasruwu aad leeda waxaa leedaha idaa tadarafa xarfu cilatin laa yaqwى xaraka ayr اfatx ayr اfatx fatxa waa aqbala soo ma idaa tadarafa xarfu cilatin laa yaqwى xarakatan gayra اlfatx mar haddii uu dhinac maro xarfu cilo ma awoodo oo ma qaadi karo xaraka aan fatxa ahayn saasaa leedahay idaa tadarafa xarfu cilatin laa yaqwى xaraka gayra اlfatxati marka yasruwu isagoo ah waxaad tidhaahdaa ka qaad marka damada ma qaadi karee yasru sharaf u yeelana haye nahuwa yanhuwu uuna ahaa ayadana qaacidadii oo kalea ku dhacday idaa tadarafa xarfu cilatin laa yaqwى xarakatan gayra اlfatxati waxaad tidhahdaa yanhu faculo waa ka gudmi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 ku siiyey qariinada koobaad adama waa mafcuulu bigi ilsam soo maaha qaacidadun maxay tahay taqdiimu اlmacmuuli calىa caamilihi yufiidu اlxasra macmuul caamilkiisa ka hormaray muxuu faa'ideeyaa xasl yafculu oo kaliyuhu ku imaana wey damo kaliya ku laasim wax kale ma jiraan waaba xasriba waa lagu koobayba o taqdiimu اlmacmuul calىa caamilihi yufiidu اlxasr damo keliya wax kale ma jiraan qariinada labaad ilzam maadada amaru adeegsaday wey haddii lagu yidhaha guriga laazim macnaheed ay tahy ha ka bixin soo maa haddii lagu yidhi facula mudaariceeda damo u laazim macnaheedu waxay tahay wax kale ha ku keeni marka meeqa qarinuu laba qarino tan koobaad macmuulka soo hormaray addama oo mafcuul bihi ah.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 waaya waxay leedahay masa yamasu masa asluhu masisa ah. yamasu asluhu yamsasu yamsasu haye labada siin midda horeyda xarakada ka qaada miimka saar haye markaad saarto aad waxaad tidhahdaa ida اجtamac xarfaani mutajaanisani baعda faa'il kelimati udqima axaduma fi اlaakhari bishardi sukuun اlأwali wataxaruki الثaani fasaara yamasu haye waxaad artaa muctalkii muctalkii aad mihaalkii facilaad wejila waa cabsaday yow jalu yow jalu ya-isa waa quustay yeey asu haye ajwafkii faacilaad khaafa waa cabsaday yakhaafu asluhu yakhwafu yakhwafu maxaa leeda taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilى saakini صaxiix markaasaad waxaa leedaha taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alآana weliba tcilatu alifan fasaara yakhaafu yakhaafu aad u fiiriya yakhaafu idinkaa de waa iskaga shubaydaan oo iska taqaanaan ilaa tasriifulcisi iyo aad soo cabteen soo ma jeedid laakiin ragay u cusubta yakhaafu asluhu yakhwafu markaas waxaan leenahay taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilى saakini صaxiix laguma dhawaaqi karo markaasoo kale say noqone u ay noqotay soo maahan haye taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alaana weliba tacilatu haaba yahaabu asluhu yahyabu yahyabu marka waxaa tidhahda taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat alxarakatu ila saakini صaxiix mar kale qaacido kala gashay taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfatax maa qablahu alaana ulibata cilaةu alifan fasaara yahaabu marka halkaasna ajwafaan uga gudubnay naaqiska gee naaqiskana gee marka naaqiskii wuxuu ahaa radiya haya mudaariceedii yardaa aslhu yardaw u ah calaa wasni yafcalu haye marka horeeto wowda ya loo bedelaa marka yardaw uu yahay yardayu a laga dhiga yardayu marka laga dhiga kadib aa laleeya taxaraka xarf cilatin wanfatax maa qabla qulibat cilatu alifan saas wey waaya marka yardaw wey asalku asalkaasa qaacidaa ku dhacayda qaacidadaas waxay tahay idaa waqacat ilwaawu raabicatan fasaacidan walam yakun maa qablahaa madmuuman qulibat yaaan walaamulkelima inay noqotaan waa shardi kale weliba markaasaa hadda wixi o dhan waa haysanaa markaasay noqotay yardayu yardayu markay noqotaa la taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu weliba tacilatu alifan maasal yardaa yardaa ay noo noqotay haye baqiya yabqaa asluhu yabqa yu yabqa yu khalaas markaasaa waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wanfatax qablahu qulibat cilatu alifan fasaara yabqىa lafiifkii maqruunka ahaa maqruunka ahaa qawiya yaqwa asalku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 وsلام وbaarak عalى nabiyina mxamed